holanti waa caan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenen maqal wanaagsan saaxiibada meel kasta aad joogtaan axad weeyaan taarikhda waxay ku beegan tahay shanta maaj sanadda barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo saaxiibada waxaa ku dhegeysan doontaan kulamadii la ciyaaray eegi doonaa iyadoona sidoo kale aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda anfield stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan caawa toddobada habeenimo qadar soddon daqiiqah kooxda kubadda cagta manchester kulanka ugu xiisaha badan weeyaan caawa manchester united halkaa way ku dhiban tahay inay ku soo badiso waa garoonka anfield stadium weeyaan labada kun lix iyo tobankii ayaa ugu dambeysay markaasina weyne roney ayaa goolka guusha dhaliyay markaa tanii markaa ma aysan ku badin garoonka anfield stadium tanhaag iyo weliba manchester united waa kooxda xilli ciyaareedkan aadka u fiican markiinu eegno sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona oo ay ciyaareysaa oo falinshi la ciyaari doontaa halka kooxda kubadda cagta real madridna ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta real betis newcastle united iyo mancity kulankii shalay ahaa waynu eegi doona kooxda kubadda cagta arsenal ayaa laga yaabanyahay xilli ciyaaraad qurux badan ayay qaadanayaan baarmuus ayay saddex iyo labo ku garaaceen markaynu eegno taa waxay ka dhigan tahay in arsenal labaiyo kulan keliya hadii ay badiyaan horyaalka brmeliga ka guuleysan karaya marka rajada sanadkan arsenal horyaalka brmeliga maalinba maalin kasii dambeysa waa uu sii fiicnaanaya chelsea wadada guulaha ku soo laabatay hal gooli waxba ayay ku badisay ciyaaryahaanka yirahdo wasile fofana ayaana badbaadiyay macalinkiisii ninka yirahdo graham botter haddii botter barbaro uu kulanka gali lahaa waa la ciyaarin lahaa gebi ahaanba saaxiibada barnaamijka cabdirasaaq ayaa farsameynaya cabdirashiidna barnaamijka doo la socodsiinaya ay soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenan Show saaxiibada meel kasta ha joogtaan aad baan idiin salaamayaa barnaamijka ciyaaraha duhorkeyana aynu ku bilaabeynaaye iyadoona aynu falqeyn doono kulanka xiisaha badan ee caawa jira liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta man united ayaa wada ciyaaraya waana kulanka fiican caawa ama kulanka xiisaha badan weeyaan saaxibadana barnaamijka ay ka qeyb qaadan karayaan oo aynu isla falqeyn doonaa kulmadii la ciyaaray iyo kulamada jira oo saaxiibada waxay soo wici karayaan leelanka idaacadda kulmiye sideed iyo lix konton lix lixdan lix ayay soo wici karayaan si toosa barnamijka ka qeyb qaadan karayaan balse haddii aynu ku bilowno kooxda kubadda cagta manchester united waxay booqan doontaa garoonka anfield stadium halka oo aysan kusoo badin tan iyo labada kun iyo lix iyo tobankii markaasi ugu dambeysay in halka ay kusoo garaacaan kooxda kubadda cagta liverpool haddaba liverpool xilli ciyaareedkan inkastoo ay ka jaban tahay laakiin eh, dabcan garoonkooda xilli ciyaareedkan kaliya hal jeer ayaa lagu garaacay iyadoona markaa dabcan kulamada kalena ay guul muhiime ay gaareen hadaba kulankan hadii aynu eegno waa kulanka ugu xiisaha badan weeyaan waana kulanka eh, ugu fiican markii la eego bermeliga sababtay tahay eh, kooxaha ugu awooda badan kubadda cagta gaar ahaan ingiriiska liverpool oo ah kooxda labaad ugu khatarta badan iyo weliba manchester united oo bermeligii ugu badan ku guuleysatay yacni xabamis dhaamaan oo manchester ayaa hal horyaal dheer kooxda kubadda cagta liverpool marka labadan waa waa sida barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid weyaan waa sida ac milan iyo inter milan weyaan marka mar waliba kulankan ingiriiska markii la eego liverpool iyo manchester united waa kulanka koowaad ee ugu xiisaha badan weyan liverpool ujeedada ugu weyn waxa ay tahay sanadkan inay helaan afarta sare ee champions leaguea maadaama manchester united iyagana ujeedadooda ay tahay sanadkan inay ku guuleystaan horyaalka bermaliga ama kaalinta saddexaad ay galaan markaynu eegno haddaba kulankan markii aanu eegno anfil ayuu ka dhacayaa caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa saacadda geeska afrika markaynu eegno andrey madley ayaa ka qayb noqonaya ama garsooraha kulankan haddaba liverpool markaynu eegno xidigahooda ee markii laga soo tago sida arturo melati ee nicola tiega louis dias joe gomes waxa ay yihiin kuwa markaa dhaawac kaga maqan halka daafaca manchester united luka showno iminkan bala qiimeyn doono haddii uu ciyaaray iyo haddii kale eh, jordan sancho isagana qudhiisa waa diyaar weeyaan kulankan iyadoona shaxda macquulka kooxda kubadda cagta liverpool ay ku ciyaari karayso ay tahay alison alexander arnold canote vandaj robertson henderson fabinho bagsetic saalax gogbo iyo waliba ninka darwin nonis halka manchester ay ku ciyaari karayaan david degeya wambisaka faren waa ninka layirahdo martinez show casamiro fared antony bruno fernandes rash iyo ninka la yihahdo wegarosti marka liverpool lagama badin lixdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka anfield ee kula ciyaartay kooxda kubadda cagta manchester united saddex way badiyeen saddexna barbara ay gelin waana sababta kooxda kubadda cagta liverpool ay waayadanba kaga adag tahay kooxda kubadda cagta manchester united marka manchester labada kun lix tobankii ayaa ugu dambeysay halkaasina hal gooli waxba ayay kusoo badiyeen waana labada kun lix tobankii markaasi ay kooxda kubadda cagta ee liverpool halkaa lagu soo garaacay tan iyo markii aynu eegno lix iyo ilaa hadda manchester united weli ma aysan garaacin caawa haddii garoonkan ay kusoo badin weyso waxay noqon doontaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii oo markii la eego inta badan garoonkan muddo aysan ku badin marka manchester united ayaa badisay keliya afar kulan oo ka mid ah toddobiyo toban kulan oo ay ka hor yimaadeen yordan colob marka yordan colob iyo manchester united marka waxaa dareemaysaa in yordan colob uu aad yaad u kaga adeegyay sababta tahay toddobiyo kulan oo ay ka hor yimaadeen kooxda kubadda cagta manchester marka waxay badiyeen keliya afar kulan marka waad dareemi karaysa afar kulan iyo toddobiyo kulan marka yordan colobna aad iyo aad ayuu ugu adeegaya laakiin manchester united xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waana kooxda xilli ciyaareedkan dhamaan kooxaha yurub markii la eego ugu guulaha badan soddon jeer ayay guul gaadheen xilli ciyaareedkan markii la eego tartamada oo idil waana sababta manchester united xil ciyaareedkan ay tahay koox inaba alana caadiyeen xataa ay ku guuleysan karayaan horyaalka premier leaga hadii bandhigooda ay sidan kusii wadaan haddaba kulmadii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta manchester united iyo liverpool kulankii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay garoonka old trafford laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee liverpool markii old trafford ay soo booqanay lakiin kulankii ugu dambeeyey halkan ay imaanayeen kooxda kubadda cagta manchester afari waxba ayaa markaa ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta liverpool oo xilli ciyaareedkii hore sagaaliyo tobankii abriil markaa oo xidigaha kooxda kubadda cagta liverpool ay ku baashaaleen luis diaz saalax maney iyo saalax marka saalax oo laba gool ka dhaliyey mane oo hal gool dhaliyey dias oo asna hal gool dhaliyay marka waa xilli ciyaareedkii hore weeyaan markii la eegana xilli ciyaareedkii hore homi awey kooxda kubadda cagta manchester united waxaa laga dhaliyey sagaal gool marka kulankan wax badan weeyaan oo taariikh badan ayuu leeyahay markianu eegno marka waa ka waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba koxda kubadda cagta manchester united in kulankan uu yahay mid ka mid a ah kulamada ugu muhiimsan liverpool ay ciyaarayaan ama kooxda kubadda cagta liverpool ay la ciyaarayaan marka waynu eegi doonaa haddii kulankaa ay badin karayaan toddobiy tobanka january labada kun lixi tobanki ayaa ugu dambeysay hilka ama halkaa inay kusoo badinayaan ama garoonka anfield stadium markaasi iskuwaadka ay haysteen koxda kubadda cagta liverpool haddiianu eegno Eh, ninka la yihahdo weer roney ayaa markaa eh, weerarka ahaa ninka la yihahdo lingard iyo marshal marka marshal keliya ayaa halkan ka jooga hareera iyo xidigaha sida felani iyo ninka la yihahdo darmian iyo ninka la yihahdo iyo smalin young iyo dafidege ayaa ahaa xidigii iskuwaadka xilligaasina lois fangal ayaa ahaa tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkaasina kooxda kubadda cagta manchester united iyo liverpool markaynu eegno eh, waxaa kooxda kubadda cagta manchester united ee ku dhameysatay kaalinta shanaad halka kooxda kubadda cagta liverpoolna ay ku dhameysatay kaalinta sideedaad horyaalka bermaliga waa sanadkii mucjisada sanadkaasina waxaa qaaday kooxda kubadda cagta leicester city waana sababta arsenal sanadkan horyaalka bermaliga ay u xayuubsan karayaan marka sanadkaas labada kun lixiyo tobankii leicester city ayaa horyaalka ku qaaday siddeetan dhibcood soddon sideed kulan oo ay ciyaareen arsenal oo kaalinta labaad xilligaasi gashay sports oo saddexaad gashay mancity oo afaraad gashay ma united oo shanaad gashay wayaan xil ciyaareedkaasi waa xil ciyaareedkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta manchester united ay kusoo garaacdo garoonka anfield stadio marka waynu arki doonaa haddii kulankaa ay badin karayaan marka labadan kooxood manchester united eh, markaynu eegno waa labada kooxood ee ugu quwadaweyn premier leaga markii la eego marka wax badan ayaynu kulankan ku xasuusanaa waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool labada kun iyo sagaalkii gaar ahaan afar iyo tobankii march kulankii labsagaal labaatanaad liverpool markii garoonka old trafford ay ku raaxaysteen oo afar gool iyo hal ay ku garaaceen oo markaa ronaldo bilaabay kadibna torres oo isagana dhaliyay goolka kale ilaa gerard ilaa iyo ninka layihahdo eh, ariala iyo ninkii la ohan jiray dosena marka waa kulamadii taariikhda ah kooxda kubadda cagta liverpool iyo manchester united weyaan marka manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool waa kuwo inabaanan caadi ahan lixdan sideed jeer ayay guul gaartay kooxda kubadda cagta liverpool siddeetan saddex jeerna manchester united ayaa guul gaartay konton lix ka darow ayaa la galay marka labadan kooxood waa laba kooxood indhabaaninacaad aheen markan waxaynu eegi doonaa saaxiibada iminka barnaamijka qayb qaadanaya iyadoona markaa ay nala eegi doonaan ciyaarihii la ciyaaray iyo kulanka xisaab badan ee caawa jira kooxda kubadda cagta liverpool iyo kooxda kubadda cagta manchester united ee markaa caawa wada ciyaaraya saaxiibada ugu ayaan soo qabanaya oo iminka barnaamijka ka qayb qaadanaya bal soo waa yahay aad iyo dolasha soo barnamijka la socotaa waa ka aad iyo aad waa caaw caaw waxa waaye aad iyo aad xaalada xaaladda waa ka haye marka taageerka manchester waxaa leeyahay anfield waxay yaabaa ogtiin inaad bootadan dhaastiin aniga inaa bootay dhama laga yaabo sagaashanka markay soo dhamaataa wada hadlaynaa taageeraasha manchester ma fahamtay aad iyo aad soo gelin ka hore waxay sheegtay warna kaa khasaaraa maana wax mafaa'iidaysa aad iyo aad aad iyo aad kulankan waa adag yahay lama dhihi karo kulankan buulidaa la isku farqinaya ah, cabdirasuud hadii si loo firsho manchester laftigaa dheelaa kooxaha cadowga isku isku hataa deeqa waaweyn leh kuley kulankan maxaasinta kabacadka indhahay kooda hayaan anoo taageer ahaan isfiirinayno kulankan aad u adag yahay liverpool sanadkan meeshay joogtaan aragno inkastoo kulmadii ugu dambeeyay liverpool ay soo laabatay taageerayaasha manchester maalmaha waa laga fogaayo ma fahamta sababtoo ah liverpool iyo mayunated isku yihiin cabdisida waa ogtahay ah, aad iyo aad aad iyo aad kuley <laughs> maalmaha waxaa leenahay taageerayaasha manchester karbaashka naga badiseen waa badinayseen mar walba manchester mar walba badirayntuna hore nooma oqonin fahamta sanad hore anaga fiicna saxan kalo manchester maalmihii dambe kusoo badin an waxaa isleeya kulankan caawa hal iyo ewer kaga badin karnaa manchester united hadaa dadaalno kula liverpool lama dhahayo kulankan way cabsanay sababto mar hadaa kuusanadheli hadaa ku xeradheli cabdirshidoo ismid maahan kooxaa rarkaa markaa laleeda way ku handadeen hadaa aragtid laakiin kooxaha waa la xikaaltay maadisa loo fiiriyo kulley kulankan waa adigyahay ani hal iyo ewer kusaadaliya kulley beri waa isku joognaa ma fahamta sida kaleeta cabdirashiid kulamadiisala la ciyaaray horta ana xal arsenal taageer weyna u ah maraan <laughs> sanadkan kooxda gudiyaha wadaba waa gan hmm. kulay taageeraasha arsenal hambadiyaa leeyahay xala markii looga maxsuudo arsenal waxaa isleeyahay maxaa idin bara taageeraasha arsenal maxaa u haysan laakiin xala mucjisadii arsenal ee sameysay cabdirshido cadeen waxay u tahay horyaalka bremliga arsenal inuu raadsanayo arsenal ayada horyaalka barabtay horyaalka asaa dhahay arsenal rabo ma fahamti aad iyo aad arrinkan waxaa la sanadkan hoose hordaan idinkugu sii hambalyeynaya kullay horyaalkan xidlinka ma xigto way badiyeen shalay kooxda kubadda cagta chelsea oo dhibaatadii kasoo laabato waxaa la badiyay taageerashooda hambal ayaa leeyahay kofid eastman cabdirashiid maadaama la garaacay soo reelay taageerayaasha ac miran sida kaleeto kulamo waaweyn aa caawa jiro juventusi rooma sidul waxaa jirka kooxda batis guul rajeynaya kooxda barsho guula horajeynaya real iyo real batisna barakin iyo galana rajeynaya rashka gudahaan saaxiibada maalin wanaagsan wayaha walaashay waa kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaatay saaxiibada kale ayaynu siin doonaa barnaamijka si markaa ay kaga qeyb qaataan oo dabcan fikradooda ay dhiibtaan waa yahay saxaabada kale ayaan siinaya fursad barsanow walaalkayga qaaliga ah cabdirasaid axmaali adiga iyo farsamo yaqaanka inta iga dhegeysanaysa idaacadda kulmiye waxaan idin leeyahay barqa wanaagsan sax macaani aad iyo aad aad iyo aad saxaab sarsadow waan dhowahay waa taageerihii weynaa jelsiya cabdilaaxanjeex degmada hilawaa suuqa holawaa ka bluc oo waddada guulaha kusoo laabatay waddada guulaha doctor cabdihid <laughs> markii ciyaarta bilaawada hor fariistay ilaahay waxaan ka baryaya jelsi hataa goolka markay dhalso in laga barbareeyo ama laga badiyo wallahi sababtoo ah tony golina garoonka wou fadhiya xalay wuu fiirsanayay waxaan u malaynaa tony goli wuxuu iska barbareyna roman abramovich sababtoo ee eh, roman abramovich wuxuu yahay markay kooxda gurigeeda ku ciyaarayso wuu fiirsan jiray ciyaaraha aad iyo aad marka <laughs> tony goli haddana wuxuu iska barbareynaya inkastoo kooxda magaceedii iyo maqaamkeedii iyo sumcadii iyo sharafki ay ku lahayd maaragtay ingiriiska oo dhulka la galay ma dhigi karan aniga maarata garan botter dhulka la gala ma dhigi karan laakiin waxaa kooxda macnaha dhibaatada iyo saameynta u kaysa waxaan qabaa maaragtay ninkan ay leeyihiin tony goli aad iyo aad <laughs> Hmm. bareeja lagu celinaa ebr ebr ha noqoto ama haali hala noqoto jambio leaga jabsi way ka hareysaa taasi waa xaqiiqa sababto ah jabsidii aan shala aragnay oo fursadaha ay sameynaysa khadarada ay u cagaaraysa arkeyna canuga afrikaanka maarata afrikostiyaanka oo weeraryaanka eh. aad iyo aad aad iyo aad dayarka oo maarata uh, nigeria laga keenay hadda dad rofofana dad rofofana ah david fofana aad iyo aad okay muqaalo um, mudrig awgeed ugu hayaa canugaanaad martay ay leeyihin isagana nona martay maduraki faadiyaad maduraka sidoo kale bedelka hadda sida u sameey wuu isku qalday sababto ah, markuu bedelay eh, felix markuu bedelay istarling xataa ma uusan lahan garoonka wasala bedelku eh, eh, duwaa ciyaarayay maarata lobta jeeg hmm. iyo qadka dhexena waxaa lahay kenya ac waxaa tirada badan la og war har maarata enzo ciyaaro hayay oo marta garoonka waxbuu ka hayay felix sidoo kale waxbuu mashquulhayay xilisana lagu mashquulin oo uh, goolan aan keenin oo uh, gool laba gool uu khasaaraysana oo uh, isagoo caawin karo oo banaan cidlaa dhiga marka kulladii <laughs> waxaan qabaa saameynta waxa u keena waxaan qabaa marka inuu yahay macalinka maahane tony buuli waaye kaleeto kulanka galabtana waxaan rajeynaa kulanka cawada liverpool iyo manchester anoo maarta manchester nacab waxaan leeyahay liverpool aan guusha u rajeynaa arsenalna xalay guusha eegaasna waa ugu hambalyana dhammaan taageeraasha arsenal oo ugu horeysa xagii qaaliga nabaddoon xasan bulla xasan kaleeto cabdirashiidow kubadda cagta waa laisla bartaye yaan la dhihi waa yahay saaxiib kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay waa ka saaxiibada kale barnaamijka ayaynu eegeynaa oo aynu fursad siin doonaa barnaamijka waa ka aad aad soo dhow waadhawa walaalkii cabdirashiid rashka adeeg samada cabdallo igu horeeyey saaxiibada ugu wanaag aad iyo aad walaashay sir codkaaga sar u qaatay waa dhawa cabdirashiid oo filson waayo walaalkii walwadaagan jooga waayahay filsan barnamijka waa la socotaa si dhow waa dhawa cabdirashiid aada oo la socdaa barnaamijkan waxaa waaye barnaamij aada u badan oo ku tixana aad iyo aad kulmada xiiso hmm. badana shalay ciyaara hawo xiisa badnaaday kooxdeeda arsenaal oo xilli dambe soo laabatay aad sanadkan arsenal meel u socotaa adasiido tahay kadib koox horyaalka qaadaysa saamiyada arsenal waa leedahay maadaama ay sameysay fursad aan la cabiri karin qiyaasadan in aan lasoo koobi dhanka kaleeta aa moodo mucaaradka mancity kumiradan oo dhigteen in aadka marka uga jabay Eh, weli waxaan aaminsanahay horyaalkan inaan weli qaadi karno maadaama kooxihii waaweynaa sidii chelsea liverpool ay ka jaban tahay xil ciyaareedkan hmm. cityna marna ku feeso marna badinayso ee nala tartamayso sanadihii ay ku gaadi jirto waxaa waaye ayadaa la bursan jira laakiin sanadkan ayadaa la bursanayso <laughs> waan ugu diidi doonaa do ilaahay raadare liverpool oo wilaayadana saarsan waxaa leeyahay sanadka horyaalka dhakaas kale labada sano ugu dambeysay city idinkaga qaatee xanuunkana sanadkaana ayadan xanuun kastusin doonaa mid kasii xanuun badan si lamida ah chelsea oo xalay guul gaartay stafford bridge iyadoo joogta deris waxaa leeyahay nasiib wacan ayay rajeynaa maasiti shal waa badisay laakiin kulanka xisaab badan ee maanta la yaari doono anfield ka dhacayaa liverpool si kasta koox champions leaguea uga badisa anfield kooxa yar in dhibcaha ka qaataan laakiin koox weyn markii la dheeleysa gurigeeda waxa waaye liverpool waa koox awood badan xitaa haddii aan dib kuu xasuusiyo cabdirashiido hmm. kulan maansitii la saadaalinaya inay badan karto logaareedkan bilowgiisa oo hmm. liverpool ee badis alison goolo caabiye saalax u dhaliyey markaan waxaan aaminsanahay myunited wasaan isku qaad in mar kaleeto afarti goolo xilciyaareedka lasoo dhaaf lasoo xasuusin doono oo afar iyo eber dhagaha looga soo dharbaaxi doono <laughs> manchester unitedna la cadeyn doono inaysan horyaalin utarsanka siyaar u ahayn sinimada liverpool inay caddee doonto fork inay sanadka soo geli karto mar walban waxaan aaminsanahay liverpool inay tofor kasoo mid noqon doonto nasiib wacan aa rajeynaa liverpool guul wacan barcelona caaw ciyaari doonto haddii kuftana waa farxaddeen haddii ay badisana waa gaayaariyar madridna guul aa rajeynaa milan nasiib wacan aa rajeynaa walaashay waa kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka ka qaybqaadateen ruantii sanadkan arsenal eh, meelo badan markaad ka eegtid waa sanad ay u qalmaan boqolkiiba boqol inay ku guuleysan karayaan horyaalka premier leaga arsenal mucjisooyin badan ayay sameynayaan kulamada astonvilla waad aragteen eh, kulankii xalay barmus oo markii la eego lixdan daqiiqa ciyaarta markii mareysay oo laba gool ayaa lagu lahaa oo taageerayaasha koox cagta manchester city markaas waxay go-aansadeen inay gambarka u dhigtaan oo ay daawadaan laakiin ugu dambeyntii saddex iyo laba gool ay ku dhamaatay marka sanadkan arsenal kolley kulamada soo socda waynu arki doonaa inkastoo city iyo arsenal hal kulan isku dhiman yihiin arsenal iyo liverpool isku dhiman yihiin arsenal iyo chelsea isku dhiman yihiin marka waa ka waynu arki doonaa marka horyaalka meesha ku dhamaada marka laba iyo tobanka kulan haddii arsenal ay adkaystaan sanadkan rajadooda aad ayuu wanaagsan yahay waayahay saaxiibada kale aanu eegeynaa barnaamij ka qayb qaadanaya balse dhow sacid qalyaa cabdasiis cabdishidiis ali laacisan shacbiyaasha c n n hawaasinaa iyo maamulaha shacabkii qalya guhaan diini faalax iyo shacabkii qalya sacal qosheeyo dalka sanaqada kule iyo shacabkii qalya cabdiraxmaan deesi iyo xasan masiid shacbinaahaha iyo shacabkii xasan kulo baadisaakitaa suqoola iyo calishood shacbiyaasha kalefahad cabse ciidanka dadkiisa cabdiraxmaan sinti macnihii cabdiraxmaan sinti iyo gareesa xoglayo iyo kashaabiqeen suhur walaagsan aad iyo aad aad iyo saxaabka sorow cabdishiid cabdishiid maxamed waa maxamedshacabkii cabsi yeneeen maxamed jiciilu aabbaha jaceelka ay tahaa gaajilaha madaxweynaha tigtob maxamed cabduresle sugta lelanka ay tahaa suuq xoolaha qolkiiba aad iyo aad sa barnamijka ola socotaa sadow bal ciyaaraha caawa jira manchester united iyo bal ka waran iyo kooxda kubadda cagta liverpool maanta waa isweynay insha allah suuqala maxaan kuse aad iyo aad aad xalaan kutaan asnaa barye ma aaminsanin dooxasaa baryeysay xalal siyaa barta asnaa sababta sanantan asnaa maqaadee bateesado asna ani wax maqabatanaa daraado nacasta ani dooxasa bareega dowaad dool xali ebelaa daraacma asna daanta qaybta labaad iyo qaybta labaad kusaaye xalisa maqado heshiya dooxa cayaadihii xal feelaay saafiya qaliya baaqaaya si fiican xal waa falacay laba gool iyo ib usa dunta aad caawa tiira dun tiirayo isbul iyo iyo aad iyo aad socday eh, adigaas lix bilood yaa deereeya man baba ku jira doolayaata waa deereeya caawa gool galooshkood manti waa gool kaliyo aan falahayaa man hoyaalkan waa qaalisanaa cibaku waada macaasintaa cibabka hamaa dul dulna dalaacay asnaa dalaacday dul haayaala midiga dalaacay hadda dulun jarisi waaye laakin laakin kacay maaha waay aad i aad aad i aad saaxiibkay jecelow waa uu mahadsan yahay waa kaa waa kulan adag weyaan manchester united weliba kooxda kubadda cagta liverpool caawana garoonka anfield stadio marka waynu arki doonaa waa laba kulan aan la saadaalin karin weyaan liverpool mar waliba garoonkooda waxay ku tahay koox inabaanaan caadi ahayn marka wanu arki doonaa haddii ay guul gaari karayaan kooxda kubadda cagta manchester laakiin aniga waxaan leeyahay haddii manchester caawa liverpool ay garaacdo manchester sanadkan mar waliba cid kasa ka reebi karta mal horyadka brmer league haddii liverpoolna ay garaacdo kooxda kubadda cagta manchester liverpool ay soo laabatay sanadkana tofor isga daayay lambarka saddexaad xataa waa macquul weyaan inay gacanta ku dhigaan waayahay balse dhow wa barnamijka la socdaa barnaamijka waa la socotaa si dhow waayahay aad iyo aad aad iyaad saaxabka waynu ismaqli eh, weyna saaxabada kale aynu eegeynaa oo barnaamijka iminka ka qayb qaadanaya waa saaxibka ugu dambeeya aynu eegi doona kadibna warka saacadda aynu eegi doona saaxibada bal so dhow helo asalamu alaykum waaleykum salaam waraxmat so dhow sacad waa dhawaa saxibka cabdirashiid adeynta dhegeysanaya raadiyo kulmiya door wanaagsan waayahay saaxib sare door wanaagsan so dhow barnaamijka waa ka aad iyo aad aad iyo aad caawa liverpool waxaa weye waa is haysiin manaha waa runtii liverpool baryaha dambe afil waxaa ku qaraacay brixton iyo <laughs> aad iyo aad garaacay marka manchester united oo sanadada dambe erikanaag sabi ugu yimid micnaha hees waxaa umaleynaha caawa liverpool inaan ku durduuri afar gool iyo lama gool inaan ugu badi doono liverpool oo si xasuuq baan ugu beersi doonaa aftel sababtoo aftel micnaha waxay naqatay qor horta real madrid ee laba gool iyo eber ay ugu hormareynaa bedele marka hore maahan waa aftel eh, micnaha ninkaas sanad horena ay sitay hol trafford markay kuusan real yaris iskaga badinayeen markaas sidaa qab marka eh, mucjisa marka liverpool caawa jabka waa uu sii dari doonaa qabti loo oh, soo guuleysan doonaa hadii waalen waayahay saaxiibkay waa kaga mahadcelinaya sida quruxda badana barnaamijka kaga qayb qaatay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaarada warkeynan waaya saaxibada weli waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha doorka y n n haddii aanu eegnana eh, dabcan kooxda kubadda cagta ee eh, arsenal ayaa sanad qurux badan qaadanaya iyadoona arsenal ay ilaa hadda laga yaaban yahay markii laga tan iyo markii horyaalka bermaliga uu bilowday sanad qurux badan ayay qaadanayaan haddaba michael arteta oo kulankii shalay ka hadlayay waxa uu shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ahaa mid ka mid ah kulamadii ugu muhiimsanaa ee uu markaa dabcan leelinayo kooxda kubadda cagta liverpool ee arsenal weeyaan haddaba wuxuu leeyahay run ahaantii wax waliba waxay ahaayeen wax aadid wanaagsan iyadoona markii la eego arsenal waqtiga geerida ama waqtiga dhimashada gabagabada weeyaane markii la eego saacadda lasoo gabagabey rabo goolka guushu dhaliya ciyaaryahaanka bedelka ku yimid ninka lahahdo nelson marka jamaahiirta kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ku faraxsan iyadoona la arkayay Eh, haliyey ama haliyeyadii hore kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo arsenal eh, inta badan marka waxay ammaanayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta arsenal sida ay uga go-aan tahay marka waxaa laleeyahay marka sanadkan sanad qurux badan ay qaadanayaan kooxda kubadda cagta ee dabcan arsenal dhan kaleetana dirnga kooxda kubadda cagta chelsea iminkan waxaa lasoo warinayaa in ciyaartooy muhiim ah ama ciyaartooyan muhiimkaeen ah kooxdooda inay xaraashayaan ama gebi ahaanba ay iibinayaan chelsea ayaa la filayaa inay ciyaartooy badan iska dirto xagaagan si ay ay ciyaartooy kale usoo iibsadaan markii la eego haddaba kooxaha manchester city iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ka faa karaya iyadoona tudi bohli uu diyaar u yahay in xidigo qaar uu gebi ahaanba iska fasaxo tobabari graham botter waxa uu haatan maamulayaa soddon iyo labo ciyaaryahaan oo jooga stafford bridge taasi oo dabcan saameyn ku yeelanaya iminkanba natiijooyinka kooxda kubadda cagta chelsea chelsea ayaa badisay keliya saddex kulan lix iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyay waxayna ay halis ugu jiraan in gebi ahaanba laga reebi karayo champions leaga markii la eego waa haddii toddobaadkan guuldaro ay kala kulmaan kooxda kubadda cagta ee burushyo dortmode suuqa kala iibsiga xagagan ayaa fursad u noqon doona chelsea inay iibiso uu yaraan shan iyo toban ciyaartooy milkiile turji bohli ayaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu ay xaliyo mid ka mid ah dhibaatooyinka haysta tobabare bota isagoona la shaqeyn doona markii la eego wuxuu leeyahay marka wax walba jecesha ayaa lagu sameynaya marka sida iminkaba ee laga soo xiganayo jariirada lagu magacaabo telegaraaf ciyaaryahaan kasta oo boter uu doonayo inuu ceshto waan diyaar u ahayn ayaa iminkanba laleeyahay keliya waxa uu dalbadanaya ciyaartooyda uu doonayo marka wargeyska ayaa sheegaya in booli uu bartilmaameysan doono ciyaartooyda uu qandaraaska iminkaba ka harsan yahay in ka yar laba sano sida ninka la monti oo kale ciyaartooyda la filayo in chelsea iska dirto haddii ay diidaan qandaraaska waa mount uu hogaaminayo oo uu ka faa-ideysan karayaan kooxaha liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester city oo ah, xidigan qadka dhexe doondoonayaan waxaana sidoo kale jira ciyaartooy kale oo ay iminkanba la saadaalinayo hadii ay baxaan kooxo kaleeto ay ku beeri karayaan marka laakiin hadda waxaa leeyihin golo kanti ayaa eh, heshiis laga saxiixaya kadibna sheekada waxay noqon kareysa in ciyaartooyda kale la fasaxo qaarkoodna marka heshiisyadooda loo kordhiyo dhanka kaleetana haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid waxay la ciyaari doontaa caawa koo iyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta real batis waa mid ka mid a ah kulamada xiisaha badan weeyaan barangeeska waxay doonayaan in wadada guulaha ay ku salaabtaan halka barcelona iyagana ay doonayaan in markaa ay guulo muhiim ayay gaarhaan si sanadkan ay ku guuleystaan horyaalka laliigaha haddiian ku horumarno kulanka barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta valencia caawa lixda muqrinimo qadar shan daqiiqo ayuu markaa la ciyaari doona waxaana lagu ciyaari doona garoonka camino stadium ay ku ciyaarta koxda kubadda cagta barsha kulankii ugu dambeeyey ay wada ciyaarayeen barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta valencia wuxuu ahaa eh, sagaal labaatanki octobar markaa oo hal gooli waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta barcelona valencia laakiin kulankii ugu dambeeyey halkan ee soo booqanaya garoonka ay ku ciyaarta barcelona ama valencia martida ahayd waxa uu ahaa kulankii toddobiy tobankii oktoobar labada kun markaasi oo ay saddex gool iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta valencia haddaba kooxda kubadda cagta barcelona hadda waxay leedahay konton iyo sagaal iyadoona kooxda kubadda cagta valencia sanadkan ee laga yaabo inayba serebida ee laliigaha ay aadaan maadaama kaalinta sagaal iyo ay ku jiraan oo xilli ciyaareedkan markii la eego waxay yihiin kooxda labaad ee ugu hooseysa marka keliya elg oo kaalinta labaatanaad ku jirta mooyaane falencia ayaa sagaaliyo tobanaad ku jirta marka falenciana iyadana xaalad adag ayaa haysta caawa waa kulan xiise badan weeyaan barcelona konton iyo sagaal dhibcood leedahay saddex kulan oo ciyaareen sagaal jeer ayay guul gaareen xilli ciyaareedkan laba jeer oo barbadhaca laba jeer oo markaa gooldara afartan iyo gool ayay dhaliyeen kooxda kubadda cagta barcelona sideed gool ayaa laga dhiliwaanaa kooxda difaaceeda xilli ciyaareedkan uu yahay kooxaha ugu fiican yurub markii la eego barcelona laakiin kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta almeria ay guuldaro kala kulantay marka haddii barcelona caawa ee guuldaro kale ee la kulanto barbadhac gasho marka rajadeeda laliigaha hoos ayuu usii dhici doonaa laakiin haddii ay caawa badiyaan sheekada waxay noqon doontaa in barcelona sanadkan ay kusii dhawaaneyso guuleysiga horyaalka laliigaha real madridna waxay booqan doontaa garoonka real batis oo caawa marti ay tahay ko iyo habeenimo marengeyska ayaa dooneysa in iyagana markaa ay kaabiga ku qabtaan kooxda kubadda cagta ee barcelona had inu egno kooxda kubadda cagta real madrid caawa waxaa ka maqnaan karaya ninka la luka mudrij david alaba mendy ayaa ka maqnaan karaya iyagoona markaasi ku ciyaari karayaan shaxdan tobad katowa iyo ninka la yihahdo anton rodriger melatow nacho carafajal iyo ninka la yihahdo jomeni fade dani sibayos iyo venetia chia benzema iyo rodrigo ayay ku ciyaari karayaan waa iskuwaadka caawa koxda kubadda agta real madrid ayay kaga hor imaan karayaan koxda kubadda agta real batis weyaan real madrid shantii kun ugu dambeysay laba kulan ayaa dhibco lumiyaan kulan waa la garaacay kulanna barbadhac ayay galeen konta laba dhibcood ay leedahay saddex iyo labaatan jeer oo xil ciyaareedkan ciyaareen lix iyo toban jeer ayay guul gaareen afar jeer ayay barbadhac galeen saddex jeerna waxa ay ahaayeen kuwa markaa guul guuldaro la kulmay kulmada banaanka ah ama kulmada aweega ah xil ciyaareedka kooxda kubada cagta real madrid kaliya waxa kaga wanaagsan koxda kubada cagta barcelona barcelona kulmada aweega ah waxay ku heshay soddon dhibcood halka kooxda kubada cagta real madridna labayo toban kulan oo ciyaareen toddobiyo labaatan dhibcood ayay heleen waa dhanka iyo weliba horyaalka laliigaha weya marka real madrid haddii caawa laga badiyo barcelona ay badiso toban dhibcood ay ku qaban doontaa kooxda kubadda cagta barcelona horyaalka laliigaha haddii laakiin real madrid ay badiso kooxda kubadda cagta ee real batis ama kooxda kubadda cagta valencia ee garaacda kooxda kubadda cagta barcelona horyaalka markaasi afar dhibcood ay ku qaban doonaan kooxda kubadda cagta barcelona marka caawa waa mid ka mid a ah kulamada ugu muhiimsan weeyaan dhanka kale tan tanaadin inter milan waxay la ciyaari doontaa caawa sideeda ah, ee kooxda kubadda cagta leche waa kulan xiiso badan weeyaan toddobaadkan waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta napoli in laga raacay inkastoo hadda napoli in ka badan shan iyo toban dhibcood horyaalka ay ku hayaan laakiin kooxda kubadda cagta inter milan iyo ac milan iyo roma iyo lazio waxay yihiin kuwo kaalmahooda kale ee uefa james leaga ilaa shan ay haddaba inter milan afartan iyo todoba dhibcood ay leedahay haddii ay badiyaan konton dhibcood ayay tegi doonaan shan iyo toban dhibcood ayaa haddana loosii jirsan doonaa markii la eego waa haddii caawa badiyaa marka haddii shan iyo toban dhibcood markii la eegaba oo looga hayo marka sanadkan waxaa la saadaalinayaa in naaboliba ay isku deetaha talyaaniga ay ku guuleysan karayaan boqolkiiba boqol waa la saadaalinaya inkastoo kulamo badan ay dhiman yihiin inter milan caawa leji ayay soo dhaweyn doonta waxaa lagu ciyaaraya garoonka sansiro stadium markii la eego ninka layihahdo hormeel lukaku ayaa eh, dabcan squaadka kusoo bilaaban karaya caawa ninka layihahdo hormeel lukaku kulmadii ugu dambeysay waxa uu ahaa nin markaasi dabcan eh, goolal dhalinayay markii la eego saddexda kun ugu dambeysay laba gool ayuu dhaliyey eh, markaa hormeel lukaku laakiin xil ciyaareedkan aad yadaya ugu jirta lowtaro martines ayaa sidoo kaleeto ah ninka xil ciyaareed aad u qurux badan qaadanaya soddon afar jeer oo xil ciyaareedkan uu ciyaaray lix iyo toban jeer ayuu gool u dhaliyey lix jeerna waa uu caawiyey marka waa ka lowtaro martines iyo lukaku ayaa lagu soo bilaabi karaya halka ciyaartooyda sida ninka layhahdo hakan iyo borsofig iyo barella iyo danfurus iyo ninka layhahdo gosense bastoni ninka layidhaahdo dermian iyo ciyaartooyda sida onana ee iskuwaadka kooxda lagu soo bilaabi karayo caawa marka waa kulan kale oo xiiso badan dhan kaleetna kooxda kubadda cagta yuventus wila koxda cagta roma waa kulanka ugu xiisaha badan caawa talyaaniga markii la eego caawa gronka stadiaha olympica de roma waxaa ka dhacaya kulan xiiso badan waxa is wajahaya labo tobabare oo aad u khatar badan ninka layihahdo jose waxa uu soo dhaweyn doonaa ninka layihahdo massimiliano allegri marka caawa xaaladda kooxda kubadda cagta roma iyo yuventus waxay noqon doontaa kuwa inabaanan caadi ahayn Eh, kulankii ugu dambeysay labadan koox ay ciyaarayeen barbadhac ay ku heshiin laakiin kulankii ugu dambeeyey garoonkan ay soo booqanaysa kooxda kubadda cagta yuve marka way garaacday kooxda kubadda cagta roma markaa afar gool iyo saddex ayaa lagu garaacay xil ciyaareedkii hore sagaalkii janwari labada kun labaiy oo ay afar gool ku xaaqeen kooxda kubadda cagta ee eh, yuventus naadiga layihahdo roma marka yuventus oo xil ciyaareedkan dhibco gaaray shan iyo laga jartay ayaa hadda kulmadii ugu dambeysayba goolo muhiim gaaraysay markaanu eegno tomi abraham iyo ninka laihahdo balgrini eh, ilai debala ayaa weerarka hogaaminaya halka eh, kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo yuventus iyagana ay ku ciyaari karayaan ninka laihahdo dusan folovich iyo ninka laihahdo angel maria lucateli iyo ciyaartooyda sida ninka laihahdo castich robiat sida ciyaartooyda sida danilo oo kale golahaya sisney ilai alexander ninka layihaahdo sandro iyo ciyaartooyda kale markaa keliya milig ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta cajuusta caawa kooxda kubadda cagta uve Eh, shan afartii ama shantii kun ugu ama talyaaniga ay ciyaarayeen eh, ahaayeen kuwo afar ka mid ah guuleystay halka midna barbardhac galay soddon shan dhibcood ayay leedahay halka romana afartan afar dhibcood leedahay marka roma iyagana markii la eego shantii kun ugu dambeysay talyaaniga ay ciyaarayeen eh, ama horyaalka talyaaniga waxay ahaayeen kuwo laba jeer badi laba jeerna waa la garaacay marka caawa waynu arki doonaa waxay soo geli doontaa ciyaartan ko tobanka habeenimo oo rubi dhiman ama eh, markii la eego toban saac caawa afartan shan daqiiqa ah mise markii la eego caawa waa ka waa kulan xiisa badan weeyaan kooxda kubadda cagta ee roma iyo yuve waa mid ka mid a ah kulmada xiisaha badan ee caawa jira weeyaan weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaarada warkeenan tu as le niveau iyo saaxiibada ugu dambeyntii haddiinu eegnana dabcan kulamadii inta badan ee horyaalka bermeliga shalay kooxaha hoomkooda ku ciyaaraya badi way guuleysanayeen marka caawa haddii kooxda kubadda cagta liverpool ay guuleysanaysana waynu arki doonaa tusaalahaan oo kale mancity waxay soo dhaweysay kulankii shalay kooxda kubadda cagta newcastle oo garoonkooda wayna badiyeen arsenal garoonkooda ayay kusoo dhaweeyeen koxda kubadda cagta barmus saddex iyo laba ay ku badiyeen koxda kubadda cagta barmus ayaa guuldaro dusha loo saariyay oo arsenal hoomkeeda ku ciyaaraysa ayaa badisay astovilla hoomkooda waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta crystal balas hal gooli waxba halka brayton afar gooli waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta westham chelsea stanford bridge waxay ku surweysay kooxda kubadda cagta lilis guul ayayna gaareen wolfesna iyagana guul ayay gaareen oo kooxda kubadda cagta sports ay garaaceen southamptonna hal gooli waxba ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta leicester city marka kulmadii shalay dhammaan kooxihii hoomkooda ee lasoo booqanayay waa ay badiyeen waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta liverpoolna ay caawa garaaci doonto kooxda kubadda cagta manchester united maadaama hoomkooda ay ku ciyaarayaan teedalka liverpool markaynu eegnay manchester united waa kulanka ugu xisaab badan markii la eego premier leaga marka waa kulan weyn waa kulan aad iyo u xiisa badan waa kulan aan la saadaalin karin manchester united foom fiican ayaa sdexil ciyaareedkan liverpoolna saddexdii kun ugu dambeysay waxay ahaayeen koox aad u khatar badan saaxibada barnaamijkii waana inta